وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال samictu rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaquul maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wamaa amartukum bihi faatuu minhu ma statactum fainamaa ahlaka aladiina min qablikum min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiisu alcaashir عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم alxadiidu alxaadi cashar can abi muxamedin alxasan bni caliyi bni abi aalibin sibti rasuuliillah sibti rasuuliillaahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama warayxaanatih radia allahu canhuma qaal xafidtu min rasuuli illahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk rawaahu tirmidiyu waannasaa-iyu waqaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix alxadiidu thani cashar can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam min xusni islaami lmar-i tarkuhu ma laa yacni xadiidun xasan rawaahu tirmidiyu wagayruhu haakada cashirkan cashirkii shanaad wuxuuna kamid yahay cashiradii inoo socday ku saabsanaa xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu dooran alarbacuuna nawawiya xadiidka sagaalaad ee cashirku ka bilaabanayo waxaa wariyey abu hurayra abu hurayra kunyadaasuu ku caanbaxay magaciisii aad baa laysugu khilaafay waxaa u rajaxan qawlkan alimaamu nawowi uu doortay cabdiraxmaan ibni sakar wa yemani tawsi wey aslama fii kayba fii sanati sabcin min alhijra warasuulu fii gaswati khaybar isagoo rasuulka dagaalkii khaybar uu ku jiro ayuu abu hurayra soo islaamay saddex sanuu nabiga la noolaa wax diinta ka shuqliyaa ma jirin waxbarashada diintuu u banbaxay intii la joogee la wada noolaaba gurbatuhum baa badatay saddex sanuu nabiga la noolaa markaa saddex iyo labaatan sana dadkii nabiga la noolaa axaadiis ayaan ka warinin buu ka wariyey wuxuu ahaa nin dadaal badan laazama rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama mulaasamatan daama si aan si lamida laarag buu nabiga ugu xirnaa markuu saxmadiisii qoonsadayna rasuulku waxaad sheegtay waxaad ii sheegtay waa iloobaa koobaa rasuulka fidsa yidhi waxbuu nabiga sidaa ugu yihi calayhi salaatu wasalaam isna goy intuu laabtay buu xabadka ku qabsaday maalintaa kadib wax lai sheegay ma iloobi buy marka ninkaa ducada iyo dadaalka labadaba isku darsaday buu ahaa markii isaga oo nool abu hurayra la yidhi laqad agtarta calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka war badan baad ka sheegtay oo raggii labaatan sana la noolaa ayaan ka sheegin wuu waramay wuxuu yihi laqad xafidtu min rasuulillahi sala allahu alayhi wasalama wicaa-ay laba weel baan rasuulka ka buuxiyey ama axaduhuma mid waydiin sheego waa kaad igu dhaliilaysaan kii kale maba furin kaas haddaan furoon sheegana luquntaa la iga goynay wuxuu marka sheegay siduu rag ku dhaafay wuxuu yihi asxaabtu laba qaybood be niman muhaajiriin baa la ohan jira oo nabiga makay kala yimaadeen nimanna ansaar baa la ohan jiray oo madiina loogu yimid qoladii muhaajiriin ee nabiga maka kala timid xaasas bay lahaayeen caruurtii haweenka biil iyo nafaqa raadin baa qoorta u gashay amaa qoladii ansaar ee madiine loogu yimid beerahoodii iyo adduunyadoodii iyo tijaaradoodii abu hurayra xaas iyo caruur iyo bilcaanna male tijaarada male kolkaa cawaya maalin buu rasuulka dalka ka taagnaa sidaanu waktigii buu celiyay waa la xantay abu hurayra laakiin shahaado gal iyo goofba buuxisay subarahana ka sugnaatay ayaa abaa hurayra u dhacday inuu xadiis weydiiyey nabiga uu yidhi laqad sa'alta can cadiim abu hurayre arrintaadii weydiisay waa arrin weyn waanan ogaa inuusan nin kale iweydiinay adiga iweydiinayso markaan arkay dadaalkaaga dheeraadka haddii nabigiiba uu shahaadadaa u qiray oo uu yihi wax weynna waad iweydiisay inaan cid kale iweydiinayninna waa garanayay sababkaan ku ogaadayna waa dadaalkaaga dheeraadka ee dadka aadan kula mid ahayn kolkaa wixii laga sheegay xaliyan umu aqiini xaafid saxaabati xaafid saxaaba asxaabtii rasuulka ninkii xaafidka ahaa ee wax walba dibaddaa ka qabtay haddii la yihi wax kaa xadiis badan ma og tahay waxaa iga xadiis badan cabdullaahi bni camr bni alcaas buu yihi see kaaga badiyey fa inahu yaktubu walaa aktubu isagu waa dhigi jiray anigana waa xifdin jiray kolka waxyaalo badan oon maqla aniga i dhaafay isaga waxma dhaafin kolka haddii kawlaba la yihi axaadiista nabiga laga wariyey ninkaasaa labarwaanka iga leh laakiin intuu ka sheegay ma uusan sheegin isaguna marka xaafidu saxaabati radia allahu canhu bua abu hureyre waa ninkaa qiimiga badan isaga xadiiska wari ama xadiiska mawduucu kusaabsan yahay waa mawduuc muhima axaadiista waa laba iyo afartan xadiis kitaabka uu ka koobmo midaan midka kale ka darayno male mid la arkaba jirid weyn oo islaami uu tilmaamayo xadiiskan shareecadii waxba ma dhaafin shareecadu laba qaybood wax ma'muur oo laysu diray oo yeelana la yidhi iyo wax manfi ah oo nalaga reebo oo ka durka la yidhi labadii buu sheegayo ma'muurka iyo manhiga waa kala duwan yihin waxa manhiga ah ee waxa iska daaya la yidhi inaad ku saqajaantaa ma aha wax dan iyo maslaxaha oo ku jiraana lama arko wax kuu qasbaana lama arko ama waxa ee samee lagu yidhi inta tabartaada la egtaad ka samaynaysa tabartaadi waxay gaari weydana laguma hayse waa laga arki macdur markaad noqotid oo salaaday kugu adkaato saad utukan kartaad utukanaysid haddaad sidaan caaliga utukan kartid haddaad xamil weyda fadhiga ku tuko haddii kale jiifka ku tuko axkaamteedii qalbigii dareeni haddaad wayse haysato wayse qaado haddaad weyda gagabayso labadiiba haddaad weyda tuko fataqu llaha ma sadacto adiga haga ragelini intii aad karto markaasaa rasuulkan iyo haddaan wax idin farana intaad ka awoodaan kala imaada haddaan wax idinka reebana ka dhaqaaqo kolka wax manhi ah in dib loo daya ma wamaa nahaakum canhu fantahu warkama soo noqon waxaa nabigu idinka reebaa ka hara ama wixii laydin faro faatuu minhu ma stadacta waxay laydin wafaro la imaada lama oran waxaa laydin faray intaa ka kartaan kala imaadaa layidhi soo naxariis meeran maha diinta kolka xadiidka kan shareecadii muusan waxba ka tegin alxadiidu taasicu xadiidka sagaalaad can abi hurayra laga wariyay kunyadan abu hurayra loogu kunyooday fi rawaabaasha almukulaan iyo yaro iyo bisi iyo yaan waan dhahnoo kale maashaa nala joogta wy isagoo saas maalin maalmaha kamid a ah waayo yaa rasuulku waryaaba hgeeyo dhaxan qabo baa jirtay madiina kolkaasuu wax naxariis badan buu ahaa marada ku qabtay dhaxanta ka ilaalinayay meesha maxaad ku kuskuusaysaa yaa rasuulallahi waa mugulaal dhaxantaan ka celinayay idan anta abu hir abu hureyra waa kan magaciisu waa kan cabdiraxmaan ibni sakhar baa la yihaa radi allahu ilaa raalli ka noqdo tacaala rabbi korahaye canhu abi hureyra xaggiisa qaala abu hureyra wuxuu yihi samictu anigan abu hureyra dhagahayga ku maqlay rasuulallah alle rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa reerkiisii wixii rumeeye raacay ee banu cabdilmu bani mutalib iyo bani hashim muuminkooda ah baa aal la yihaha amaa saan oo kale markii la ducaynayo fa kullu man aamana bihi fahuwa aaluhu inta rumayso o dhan waa aalu nabiy saa daraadeed ba arataan saxaabtii waa laga tegay aalkay ku jiraan meeshaan ducaw wa aalihi nabiga dadkii rumeeye raacay wasalama allaha nabadgeliya ku badiya yaquulu isagoo nabiga leh ayaan maqlay abu hurayra maa wixii aan nahaytukum idinka reeboon daaya idin iraa ama waa makruuh ama waa muxaram fajtanibuuhu ka dheeraada wax maslaxa ah iyo danay ku jirta lama arko waxa laydinka reebayna waa dhibaatada ku jirta kolkaa waxaan idinka reebay ka carar maa kii aan nahaytukum idinka reebeen daaya idin idhi anu xaggiisa fajtanibuuhu ka dheeraada dhammaantiis dib ha udayin wamaa kii aan amartukum idin faro bihi isaga oon waxaas yeela idin iraahana faatuu waxaad kala timaadaan minhu min alma'muuri kii laydin faray ma stadactum inta aad kartaan kolkaa wax istitaaciya awood ka badan badanba nalooma diri waxaa naloo diray waxaan xamili karna wy ilaah baa naga naxariis badanoo wixii aynaan xamili karin nalooma dirin ilaah wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku yihi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa ilaah wuxuu yihi wamaa jacala calaykum fi diini min xarajin wuxuu ilaah yihi yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcisra yuriidu llahu an yukafifa cankum wakhuliqa linsaan daciif kolkaa diinta wax macaan oo sahlan oo fudud waya diinta nasiib dara haddaan la fahmin amaba la xumeeyey dhibaato dhacday intaad kartaan kala imaadow kolkaa mastadactum laba aayadood oo qur-aanka ku jirta oo midna ilaah tidhi uu yihi fataqu llaha mastadactum midna ya ayuha aladiina aamanuu taku llaha xaqa tuqaatihi ayaa si xuminta loo fasiray xaqa tuqaadkii waxaa laga dhigay waxaan la karin oo ilaah cabsidiisa xaqeeda ka cabsada kolkaasaa fataquu laha masadacta labadii aayood baa laysku duqeeyey oo la layihi taasna waa mansuukhatan waa nasakday oo xaqa tuqaatihi waxaan la xamili karin bay sheegtay masadactu maa nasakday walxaqiiqatu hayru dalik saas maa taas horaa la gafay xaqa suqaadkiiba waa masadacfu labada aayadood way isfasireen waana iscadeeyeen isma nasakin waxa weeye maxay ku fasireen kii hore xaqa tuqaatihi waxa weeye bian yudkara in daa'iman carabka lagu hayo walaa yunsa aan la iloobin wayutaaca warkiisa la yeelo walaa yucsa aan la khilaafin wayushkara la mahdiyo walaa yukfar aan lagu jisaarin intoo dhan ba masadacfun baa kor fuusha asxaabta rasuulka intuu wacdiyo wacdiyo oo la beectamo oo isu dhaartaan yuu dhihi jiray mastadact intaad kartaan idan mastadactum iyo xaqa tukaati way isku mid labada aayadood way isbayaaniyeen weligiina ilaah waxaynaan xamili karin ba inooma dirin diinta o dhan baana sahla oo macaan oo fudud kolka wixii maamuure laydin faro saasuu kala imaada minhu maamuurka mastadactum intaad kartaan kolkaasu wuxuu nabiga nooga digay ummadihii inaga horreeyay wadooyinkay mareen maxaa kamid ah rususha in boorta loo galo oo wax la su-aalo oo shardiyaal lagu xiro hadhowna la khilaafo iska ilaaliya taasu yii xadiidka markaas nuzuul baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtu khudba dheer u jeediyey khudbadiisii waxaa kamid ahayd yaa ayuha nnaas qad farada allahu alxaja calaykum faxujuu ilaahay xaj buu idinku waajibiye waa in la xajiya aqra' ibni xaabis oday la yira oo reer baadiya ah ayaa yidhi akulla caamin yaa rasuul allah xajka sanad kasta ma nalaga doonayo rasuulka waa isaga aamuso waa is ilowsiiyey mar labaad buu ku celiyey akulla caamin yaa rasuul allah rasuulka waa isaga aamusay mar saddexaad buu ku celiyey aqra' oo s yidhi akulla caamin yaa rasuul allah xajka sanad walba ma nalaga doonayo markaasaa rasuulku yidhi law qultu nacam lawajabad walama sadca haddii sanad kastaaba xajka layska rabo soo aniga idinma sheegi lahay bayaan kasoo shaqadaydii ma waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi sanad walba waa laydinka doonaya ama fi lcumri maraa layska doonaya saw hawshaydii ma aha erteyga maxaad uga diijinaysaano farta afka iga gelinaysaan haddaan idhahdaa ha intaasay ku sinayd waana idinku waajibi lahayd awoodna uma aadan karteen daruuri maa taraktukum hadaa idinka amus iga amus wixii diina ee loo baahan yahay anaa idin soo gaarsiinayo waa shaqadaydii daruni ma taraktukum fainama ahlaka man kana qablakum kahratu su'aalihim waاkhtilaafuhum cala anbiyaa'ihim faidaa amartukum bishayin faatuu minhu ma stadactukum waidaa nahaytukum can shayin fadacuuh sababtaasuu laha fa inamaa wax kale ma ahlaka waxaa rogay aladiina kuwa min qablikum idinka horreeyey kadratu masaa'ilihim weydiin badnaantooda ay calaa ambiyaaihi suuratulbaqarayna kusoo marnay in banu israa'iil ay nin iska dileen markay nin iska dileen qolada ninka dishay nin xoogaa hanti ahayd iyo laba ilmo adeerti oo cayr ayaa yidhi mahabsuur iyo laba sagaara ku dishaano intaad midkaan in adeerkii ah gawracdaan xoolihiisa rogataan dhaxal u qaadataan maydkiisana reer kale ku dhex tuurtaan oo intaad qamaantaan tirahdaan walaalkanaa la dilay xaggana magmaa ka qaadataan xogaagiisana ma ku duwataan habeennimaa intii loo dhacay ninkii oo luqunta laga gooyay yaa reer reerkaa lagu dhex tuuray intaan waaga baryinna tafaxay iyo qamaamaa la bilaabay walaalkanaa la waayo cay lala baxay shaadkii baan soo qaadnay reer hebel baan gelinay dhexdooduu yaallaa qoladii lagu dhex suray mayka waxay yidhahdeen kama warana anaga allah alla markii la layska hortagoo laba reer la noqday qolana maydkii baa dhex yaalla oo lagu sheeganay qolana maydkii baa ka dhintay nabiyullaahi muusa joogaa la yaa muusa udcuu lanaa rabbaka yubayi lana nebi muuse u yihi hanoo bari hanoo caddeeya ninkan wixii dilay in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqar neef gawraca lo ah ad hiliba ka gooyo jirkiisa kamida maydka ku dhufto waa noolaanaya luquntaa kala gooday oo sideeda u kala maqan buu intuu idinla hadlo oo wixii dilay idiin sheego yuu iska baktinayaa haddana marka intaa hadday ku kaabsoomaan rasuul baa la hadlay warkaana allaa la weydiiyey jawaabta min allahi bay ka timid oo neefkii loo markaa ugu dhawaa ay gawracaan waan ku bilaan lah nabigii baa qoorta loo garta takid lahu zu ninkan waa dhinto waa la dilay wixii noo dilay noo sheeg baan ku nidhi kaa gawrac mu lagu hadla acuudu billahi an akuna min aljaahiliin wasaw rasuul ma ma intaad wax weydiisaan baa idinku cayaarahay laba reer baa isu safan oo isdhamaynaysa naf baa meesha ku dhacday ma muhimadaa sahlan kaa idinku cayaara mar dambay qanceen baa waxa la yidhi yubayin lanaa maa midabkooda noo sheeg inahaa baqaratun safraa faaqicu lawnuha tasuru naadiriin waxaa la yidhi asaamilatan am caabida ma neef shaqeeya mase waa neef meel ku xiran oo la madruufo midna maha maya tahay ma weyn tahay kolka su-aashaas farada badan oo dhan looma baahnay neef loo gawraca haddii la yidhi magaca baqara jinsigaan oo dhan uu taabana ka u dhawaa ku fillaay kolka waxaa kuwaas rogay su-aal badnaan iyo waxaan loo baahnay kolka fa inamaa halaka waxaa halaagay man kaana qablakum aladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey kadratu masaa'ilihim weydiin badnaantooda ay calaa ambiyaaihim ku weydiin badnaayeen iyo haddana markii loo cadeeyo ka gadaal ikhtilaafuhum calaa ambiyaaihim sidii maaidatu ciisa oo kale hal yastadiicu rabuka an yunazila calayna maa'idata min asamaa qaala taqu llaha in kuntum mu'miniin qaaluu nuriidu an naakula minha watadma'ina quluubuna wanaclama an qad sadaqtana wanakuna calayha min ashaahidiin allahuma anzil calayna maa'idata min asamaa takunu lanaa ciidan liawalina waakhirina waaayata minka warqunaa wa anta khayru raasiqiin qaala allahu inii munaziluhaa calaykum faman yakfur bacdu minkum fainii ucadibuhu cadaaban laa ucadibuhu axada min alcaalamiin kolkaa mas-uuliyadda diintii oo dadka la gaarsiiyo wixii waajib oo loo cadeeyo su-aal uma baahna waa shaqadii nabiga alaa idiin sheegaya su-aashiida daay haddii kale waxbaad la kulmaysa xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu wa muslim imaamu lbukhaari ayaa xadiidkan iyo muslim labadiiba wariyey alxadiid alcaashiru xadiidka tobnaad can abi hurayr ninkaynu hadeer soo sheegnaa laga wariyey radiya allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala rabbi koraaye canhu abi hurayra xaggiisa qaas abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkii wuxuu yidhi sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisiiyo wa aalihi dadkii rumeeye raacay wasalama allah nabadgeliyo in allaha tacaala tayibun laa yaqbalu ilaa tayiban xadiidkaana waa xadiid yaab leh muslimada weyne oo cuskan yahay waxaw qofka muslimka xalaal cun inuu noqdo waa lagama maarmaan haddaadan xalaal cunin laxmu nabata bilxaaraami fanaaru awlaabi hilibka kaa baxay xaaraamna ku baxay janno ma tagaayo janno xaaraan ma tagto hadihi waaxida midda labaad dacawaadkaad ilaah suugaysa cawiya maalin kafuurkaaga dhaafi mayso marka haddii dhaqankaaguba xaaraam yahay waxaad cuntay iyo waxaad xiratay iyo hawshaada oo dhan marka xadiidka kan waa xadiid yaab leh tilmaamaya qofka muuminka waa xalaala oo kasabkiisa oo u huba dhibaato inuusan lahayn inuu cunaawo markaasuu isagana dayib udgaaya noqonayaa tugmadana laga aqbalay in allaha ilah tacaala alla korahaya dayibun alla wanaagsan wey waa munazah nusqaan iyo dhaliil barteed male asmaadiisa daatadiisa awsaaftiisa afcaashiisa siduu alla u dhan yuhu wacan yahay oo wanaagsan yahay dayib weeye alla subxaana mar hadduu dayib yahay waxaan dayibayn muxuu ku falay alkhabiisaatu lilkhabiisiin walkhabiisuuna lilkhabiisaat watayibaatu lilطayibiina watayibuuna liayibaat kolka wanaagana waa isleeyahay xumahana waa isleeyahay idan laa yaqbal aqbali maayo ilaa tayiban camal suuban oo iimaan cuskan oo ikhlaas iyo daacadnimo lagu gutay maahaane wax sidoo sidoo ah ilaah aqbali maayo ku talagelinta wa ina allaha ilah amara wuxuu faray almu'miniin dadkii xaqa rumeeyey ilaah wuxuu faray bimaa wixii naftiisa uu amara faray bihi maaga almursaliin oo rususha naftooda mu'miniin wey mu'miniintana mu'miniin wey idan tacaaliimta islaamka iyo shareecada waa u siman tahay wixii rususha la faraa mu'miniinta la faray rususha waxaa la yihi waxaan xalaal ahayn ha cunina ha dhadhaminina afkiina ha gelinina mu'miniintana sidoo kalea la yihi wain allaha ilah amara wuxuu faray almu'miniin intii rumaysay ilaah raacday bimaa wixii uu amara faray bihi maaga almursaliin xusuusa wixii uu faray yuu mu'miniintana faray xusuusii maxaa la yihi faqaala tacaala rabbi markuu rususha la hadlayay wuxuu yihi yaa ayuha rusul waa jamcu rasuuli wixii la diray oo dhan saddex boqol iyo saddex iyo toban waxasaad rusulba u tihiin kulucuna min atayibaat waxaad cunaysaan xalaal ha noqdo shaydan iyo xaaraamta yayn idin wasakaynin qalbiga idinka madoobaynin jirkiina yayn ku darmin hilba xaaraama yuusan idinka bixin waxaan xalaalayna cunayna ayibka la sheegaya waa xalaal wuxuu inuu udgaayo oo suugaysan yahay ma aha ayibnimada waxbana yaan suugiyo cusba lagu darin xalaal ha noqdo xalaal waa ayib si kasta haddii loo wanaajiyo oo basal iyo toon lagu jarjaro markuu wuxuu xaaraam yahay waa khabiis kadib waxaan khabiidka xaaraamta iska ilaali taas waa cuntadii xaggii camalka wacmaluu camal fala saalixa shay wanaagsan ibtidaa iyo wax bashar takfiidiyo jaangooye ha ku shaqaynin waxyiga alla ku shaqe wixii waxyi ee diini alla ka sugnaaday ku shaqe labadana rusushii la faray yaa ayuha rusul kuwiina xag eeba laga dirayo kuluu cuna min atayibaati ashyaa xalaal ah cuna wacmaluu camal fala saalican shay suubow kolkaa mu'miniintiina maxaa lagu yihi wa qaala tacaala ilaah wuxuu mu'miniintii ku yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo kuluu cuna min tayibaati maa shaykiisa wanaagsan cuna aan rasaqnaakum idinku dheefinay waxaa xalaasha cun markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa yaab kale noo sheegay in rusushiya mu'miniintii la israaciyey labadiiba la yidhi xalaal cuna nabiga wuxuu tilmaamay nin daaco badan oo marna maka aada marna madiine aada oo safar cagaan dhigaynin zaahida dunida wareega alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar yuu la wareegaya safar baa dilay kolkaas siduu daacada ugu safraayay jilihiisii waa basaasmeen jirkiisii boor iyo habaas baa fuulay labada gacmood buu kor u taagaya laakiin wuxuu cunay iyo wuxuu ku afbilowday iyo dharkuu qaba xaaraamu markaasaa rasuulka baciid waxaan suuragalay yidhi fa anaa yustajaabu lah sida loo ajiibayo kaasa ilah u maqnaa welkiisa waa sida suuragal maha rasuulka calayhi salaatu wasalaam sacd ibni abi waqaas oo abtigii suhri wey rasuulka hooyadiiba ilmaadari wuu ku faani jiray asxaabta markuu la kabtamaayo wuxuu oran jiray haadaa sacdu khaali abtigay sacad waaka falyurini axadakum khaalahu abti sacad lamida ninkii ilaa soo joojiyey kolka casratulmubashiriintuu kamid aha sacad baa nabiga la aday yaa rasuul allah inaan mustajaabu dacwo noqdaan raba oo wixii ilaah aan ka baryo iga aqbalay ii ducee atib madcamaka takun mustajaaba dacwo waxba aniga baryo igama baahnid xalaal cun ilaah warkaaga soo celin maayo sacd ibni abi waqaas atib madcamak waxaad cunaysaa xalaal ka dhig takun mustajaabu dacwa sidii buuba noqday isna waxaan xalaalahayn afka ma gelinin isha hadday dhiigto sacad baa loo yeeri jiray la dhihi jiray sacadow kaale gaaladu maanta waana wadataa habaar alla ujebi nag baa laga dhigay mar alla markay isha dhiigto warse dagaalamuu leeyahay durba yaynaan habaari madarag dagaalamo raganimo muujiya war waana wataa waa naga tabaroon yihiin alla ujebi qarbas markii dambe mid mustajaaba saas oo kalea yaa la yidhi gaaladan haddaadan maanta habaarin wax laga reebi maayaan allow noo jebin ninka dhintay koobaadna iga dhig bu yidhi ninkii koobaad ee jihaada ku dhintuu noqday gaaladiina waa la jabiyey idan ina liducaa'i janaaxayn tugmada ilaah aynu cawiya maalin tuugayno laba baalay ku duushay alla ugu tagta ay leedahay maxay yihiin sidqulmaqaal wa aklulcalaam horta waxaad sheegaysaa run ha noqdo oo haddaadba muslim dulminaysi oo dad islaameed ilaahw kan indhaha tir kana ilmaha dhaafi kana adduunyada dhaafi yaa waxaas ka aqbalay wax daacad iyo dantaadii ilaah warto dibindaabyaha ku darin sidqul maqaali war xalaala oo toosan oo runa ha noqdo waxaad ilaah weydiinayso haddii kale adigaaba daalima ma dulmiyuu ilaah gacan kugu siinayo ta labaadna waa aklulxalaal labadaanay leedahay haddaad xalaal cuntay runna sheegtay labadaanaa qaadaysa ilaaha loo geynaa soo noqon maysa adoon labadaas ahayn aisdhibi uma dakara rasuulka wuxuu sheegay arajula nin yutiilu safara safarka dheeri fii illah taaca ilaah buu safraayaayo waa xajinaya madiinu aadaya wuxuu aadayaa meella meeshii khayr lagu sheego o dhan dadkuu waaninaya kolkaas safarkiisu waa tiro badan yahay fii sabiili illahi wa fii taacati illahi iyuu ku safrayaa ashcasa waa basaasan yahay nin masaafira oon ciddii sii joogin oon qabaysanayn oo shanlaysanayn jirkiisii waa dhintay bus baa ka kacday ashcasan mid basaasan oo jirkiisii intuu dildilaacay caddaaday wy aqbara mid habaas badan gogol ma wata gurina ma joogo dhulkuu seexdaa yamuddu yadayhi labadiisii calaa calood buu taagayaa ila samaa cirka wuxuu le yaa rab yaa rab waa baryayaa intaa markuu yahay wa madcamuhu wuxuu cunay xaraamun wey wa wuxuu cabay xaaraamun wey wa dharku xirtay xaaraamun wey wahudiya hudiya waxaa loogu afbilaabay bilxaraam fa anaa sideeba yustajaabu barya looga aqbalaya lahu midkaas waa macaasi fallaaga ilaahna dadkuu ka aqbala baryada waaba noo sheegay inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin dadka muxaramaadka iska ilaaliya kufriga shirkiga macsiyada xaqdarada beenta dadka iska ilaaliya yu ilaah wax ka aqbalaa qof aan ka qahayn maxaa waxa looga aqbalaya inamaa yataqabalu llah min almutaqiin siwaahu xadiidka waxaa wariyay muslimun imaamu muslim alxadiidu alxaadi cashar xadiidka kow iyo tobnaad ninka wariyay xasan ibni caliy ibni abi aalib xasan waa taqaanaan caliy ibni abi aalib baa aabawa hooyadiina waa faadima bintu rasuulillah sala allahu alayhi wasalam xasan ibnu cali isaga oo yar nabigaa si gaara u jeclaa faadimana intay u mayrto oo cabuur nadiifa u geliso oy cadar iyo alaamaysay soo diri jirtay kolka meesha tan uu leeyahay wa rayxaanatii nabiga cadarku ku udgishan jiray wiilka naftiisu ah jaa-aylku u qabay wax lamida lamaari isagoo bawdan midiga saaray xasan midaana usaama binu zayd saasna gacanta ugu haya jirkiisa ay ku fadhiyaan allaahuma axiba man axabahumaa ilaahu qofkii labadan jeclaaday ii jeclow wa abkid man abkadahumaa labadan qofkiina ilaahowna xasan waa ninkaas yawm min alayaam subanaha mimbarkaanuu oo kale khudba jimcad baa la tukanayay xasan oo yaroo markaa dhashay baa soo dal-ay kolkuu agtiisa yimid uu qaaday halkaan uu ku qaatay khudbadiisiina waa watay wuxuu yihi ina bnii haada wiilkaygaan ma arkaysiin sayidun akhyaar waa yeel awey walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almu'miniin laba kooxooda waaweyn oo muslimiinta a yaa ilaahay wiilkaan sababtiisa ku nabdin doonaa aabihii markuu dhintay caliy ibni abi taalib meeshuu madaxda kaa isagaa la cali kolkaa boqol kun oo asxaabu rasuulillahi wa abnaa-u saxaaba ayaa dagaal la isugu keenay banaanka afartankaa kun xasanaa wata lixdan kun mucaawiya wata cabdullahi ibn cabaas baa soo kacay wuxuu yihi xasanow aabaha ma ka roon tahay kama rooni si aabaha baa guul ka keeni waaye dagaal iyo edabdare xadiiskii nabiga adigoo yar mixraabka uu yihi wiilkaydaan waa sayid laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta a yaa isaga sabta lagu heshiisiin doonaa maantay kula gudboontahay afartankan kun aad wadato iyo lixdanka kun ee macaawiye boqol kun oo asxaabu rasuulillahi wa abnaau saxaaba aad ku dhamaysiin faa'iida kumada warkii baa wadnaha iyo beerka u dhafay laba nin buu u diray macaawiye u taga talada waa uga tegayaa laakiin shuruud baan samaynaya hadduu shuruudda ogolya macaawiye boqornimo u dhimanayay kolkii loo tegay buu intuu warqad cad soo dhiibo weynigii ka badatay oo sawqic iyo khasmi gadaal uga dhuftay in muxrafaa kusoo qortay markaasuu taladii idhaafay taladii haddii aniga la isugu kaydu waayo oosan tala igu qabsanayn warqada wuxuu rabaa ha kusoo qorto afar shay buu kusoo qoray iyo mid lagu murmay wuxuu yihi marka ugu horeysa magaaladan aniga aan xukumeen joogo waa dad badnahay oday baan ahay ahlu beyt baan ahay akhyaar baan ahay umad badan baa ila jirta wixii aan u baahdo oo dhaqaale aan ka qaadanayaa ogolow saxiixi meeshuu ku yaalaabay midda labaad talada marka aan kaaga tago aniga iyo inta ila jirta ammaan baan doonay oo meri waa dhibaato iyo qalacyo badan ya aniga iyo ahalkayga iyo aalubeytiga waa in la amaansiiyaa laba ta saddexaad dadkii aabbahay la dagaalamay wixii ka nool iyo dadka aniga haddeer ila dagaalamay amaan waa inay helaan waxba loo dirsanin waxooda dhintayna waa la aflagaadayn jiray xilcali bay umawiyiintu maderka ku caayi jireen allahuma alcani aksar alabyad alaslac xilcali waa gaabnaa waana caddaa bidaarna waa la kuma kumalahay kolka cali oran maayaan ninkaa gaabane cadee bidaartan cala allah ku dhacdo ilaa laga soo gaaro cumar ibni cabdilcaziiz oo uu yihi ilaah qur-aankiisa wuxuu ku yihi in allaha yaamuru bilcadli walixsaan wa itaai di lqurba wayanha cani ilfaxshaai walmunkari walbagi yacidukum lacalakum tadakaruun de dib damba wax looma hayin waa min xasanaati cumar ibni cabdilcaziiz radia allahu canhu wa ardaa kolka xasan taladii waa uga tegay afartaa waa la hubaa inuu yihi meeshan wixii maalin ka raba aan ka qaato ammaanna aan helo dadka hala amaan geliyo wixii dhintay yaan maqlin afxumadooda waxooda nool yaan wax loo raacanin wa an takuna alkhaliifatu lii min bacdika adigaa saxaabi oon kaaga tegay wiilkaaga saxaabi maaha se saxaabi baan ahay kolkaad adiga dhimato taladii anay igu soo noqonaysaa buu yihi iyo ma dhihin alcilmu cind allah idan xasan isagoo rasuulku uu saa usoo sheegay mawqifkaas istaagay wuxuu badbaadiyey kun qof oo muslimiina oo asxaab iyo awlaadeeda dhiigoodiibuu badbaadiyey taladiina way taga tegay markay isu yimaadeen labadoodoo mucaawiye isagii laysu keenay yuu yihi xasan ow hadal alxamdu lilahi aladi najaa bihi awalana bu yii najaa bikum awalana haddaad carab tihiin ilaahay wuxuu gaalnimo idinka wadaayey dadka nagii hore nabigu ku wada wasafa wasa wasafaka dima'akum liaakhirina anigoo ka dambeeyey nabigana dhiigiini baan maanta dhawray macaawiye in laydin dhameeyuu rabay macaawiye in laysku dhameeyo boqolkaan ku buu rabay annaga awal awalna idin badbaadinay idinkoo gaala oo nabi maxamed baa ilahay idinku badbaadiyey saakana dhiiggii daadanayay isla annaga nagii baa badbaadinay wa in adri lacalahu fitnatun lakum wamataacun ilaa xiin garanna maayo ninkaan talada idiin dhaafay inuu idin anfici doono i kale wa isaga deg mimbarka waktigaa laga bilaaba mucaawiya taladii noqday xasan waa ninkaa waa nin qaali ah masalan aan lahayn kolkaa wuxuu kamilay taariikhda markaynu u noqono rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alkhilaafatu bacdi thalaathuuna sana famaa bacduha fa malikun caduub sidan wax u dhaqaayay waxay socon doontaa soddon sano hebel iyo hebel baa wadaya ma oran soddon sanoay socon doontaa famaa bacdaha soddonka markay dhamaato boqorka lacmaayo dadka cunaaya ayaa meesha fuuli doona kolka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali lix bilood bay soddonkii ka tageen cali baa lix bilood hayay lix markay dhamaatau ka tegay kolkaa wuxuu noqday khilaafadii rasmiga ahay ee rasuulku tilmaamuu galay macaawiye wuu maqlayay markuu nabiga hadalkaa lahaa ana awalu lmuluuki alcabuud boqoradii qalacmaya ko waa aniga wixii dambe labay noqonay markii talada looga tegay xakiim bu ah saxaabi jaliila mucaawiya nin fuulay wuxuu yihi lam yaatikum qablii ilaa man huwa khayrun mini gambarkan wixii fuulay ee idin xukuma idinla hadlay iga wada fiicnaayeen marka xasanna wuu ku daray waa xasan iyo cali iyo cismaan iyo abubakar iyo rasuulka walaa ya'tikum bacdi ila man huwa sharun mini intii ka dambaysana dhaamo waan arki doonti runtiisayna wiilkiisa adduunkii waa ku dheelay mucaawiya hadduu dhintay yaziidaa taladii qabtay saddex sano hayay sanad wuxuu dilay xuseen sanadkii kale madiinu weeraray sanadkii kalena maku weeray marka wuxuu yihi intii iga horreysay waa ay dhaantay ana intii ka dambaysaan dhaama kolka raawiga xadiidkan wariyey xasan ibn qiimiga badan wuxuu ku saabsan yahay xadiidka arrin yaab leh dax maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka wax ku shaki keliya iska dhaaf in alxalaala bayin wa in alxaraama bayin buu xadiidkan la macnaya xalaashu waa cadaho qur-aankii baa cadeeyey xaaraamtuna waa cadahay wixii u dhexeeyana halaga maarmo wey alxadiidu alxaadi cashar xadiidka gawiya tobnaad can abi muxamadin maxamed aabii xaggii baa laga wariyey alxasan ibni caliy ibni abi aalib xasankii in cali ibni abi aalib ahaa sibti rasuulillah sibtinimo waxaa weeye wixii ay gabadhaadu dhashaa sibti la yihaa rasuulka gabadhiisa wiilkeeda ahaa sala llahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi intii rumaysa raacday wasalama nabadgelya allaha ku badiya wa rayxaanatihi nabiga uu ku udugsan jiray intuu qaadu ursoon jiro oo sumin jiro oo xambaari jiray nabiga kuu ku udugsan jiray ahaa radia allahu ilaa raalli ha noqdo anhuma abi aalib baan ku jirin ducada oo xasan iyo cali waxa loo duceynayo laba saxaabi wey radia allahu canhuma ilaaha ka raali noqdo qaal xasan wuxuu yihi xafidtu waxaan dusha ka qabtay min rasuulillah ilaa rasuulkiisa afkiisa aan ka ifdiyey sala allahu naxaris allah badiya calayhi rasuul korkiisa wa aalihi inta rumaysa raacday allaha naxariis ku badiyo wasalama allaha nabadgeliya ku badiya in rasuulku yidhi dac ka tag maa yariibuka yuriibukan riwaayo kale wey maa yariibuka ficilkaas wilaayati araaba yariibu wey haaba yahiibi oo kale maala yamiili oo kale kaala yakiilu oo kale marka yuriibukana waa rubaaxi araaba yuriibu kolka wixii ku shaki geliya ee tiraa ma xalaala mase waa xaaraam dan uga ka maana maxaa jira wixii xalaasha ahaa aanba la koobi karin kolka waxaa meesha xusid mudan diinta islaamka shan shay bay ilaalisaa shantaas inay ilaaliso baaba loo soo dejiyey shantaas waxaa kasoo horjeedana waa muxaram qofka sameeyaana waa la dilay kow diinta islaamka nafta ilaalinaysa ma ogola diinta islaamka naf in lagu xadgudbo qofkii markaad qof dila waa la dilaya marka labaad waxay ilaalinaysaa diinta islaamka caqliga caqliga wixii baabi'inaya waa muxaram sida khamradoo kale xasiiska oo kale qofka wixii caqli ma banaana qofka waxaas ku dhiigadaana waa la dilaya ama garan ha noqdo ama gawrac ha noqdo diinta islaamku waxay ilaalisaa iimaanka iyo diinta diinta laga baxo muxaram wey qofka markuu murtad oo islaamka ka baxo degdeg hadduu kusoo waa la dilay diinta islaamka waxay ilaalisaa maalka maalka waa nolosha lagu noolyahay adduunyada lafdhabarkeedii waa in wada la ogyahay uu maro in maalkii la xado lala gooyo ma banaano qofka maalka xadaa gacanta laga goyna ama gubo ama qaribo waa la dilay diinta islaamku waxay ilaalisaa nasabka waa inaad naa guursatid waalidkeed iyo shareecadana ku xalaala gurina la tagtid laakiin haddaad tira waxbaan garcinaya suuqan carruur ku dhaldhalaya waa lagu dilay idan diintu maxay ilaalisaa nafta maalka caqliga nasabka diinta ilaalisa maqaasidu shareecati baa santaas wey sharafkaa niman ku nimanku nimana waxay geliyeen nasabka oo qof dhowrsan markaa tiraahdo zaani baa tahay waa lagu dhangadaynaya idan maqaasida islaamka waa shantaas kolka shantaa waa in la wixii kasoo horjeeda muxaram buu noqonayaa muxuu markaa ku shaki gelinaya kolkaa dac ka tag maa waxa yariibuka ku shaki geliya oo inuu xalaal yahay inuu xaraam yahay shaki ku geliya wa ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat tii bay lamid tahay xadiidkan rasuulka wuxuu ku yihi laa yablugu lcabdu an yakuna min almuttaqiin xataa yatruka maa laa ba'sa bihi makhaafata maa bihi ba'as ilaa uu waxaan dhibba ku jirin ka tago si uu uga dhowrsado wixii dhib ku jira taki qofku ma noqonayo kolka is-ilaalinta lagu sheegaya waxa wey muxaramka iyo maskuutu canhu waad iska ilaalin waxaan xalaal ahaynba uma aadan dhawaanin kol haddaad isdhawrtay adiga ood in xun iyo shakiba iska dhowrtay kolkaa rabbina waa ku dhawraya dac ka tag maa yariibuka wixii ku shaki geliya ilaa maa shay uka aan laa yariibuka xalaalnimadiisa iyo fiicnaantiisa aan ku shaki gelinaynin rawaahu tirmidiyu baa xadiidka wariyey wanasaa-iyu baa wariyey wa qaala tirmidiyu wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiixun xadiidka labiyo tobnaad ninkaynu soo tilmaamay abu radi allahu canhu abu hurayra wariyey mawduucuu ku saabsan yahayna waa maxay kii kama foga waxa weeye qofka muslimkaa wax alla wixii lasoo gudboonaada horta hore isuu gelinayo waxa kale ilaahay iyo addoomaha ma uga amaan helaysa mase uga amaan heli maysa haddaadan ilaah amaan uga helaynin ood alla ga gaf ka gelaysa markaad samaysa wacan qawl hadduu yahay iyo ficil hadduu yahay haddaad uga amaan helaysa same haddaadan ilaahay iyo addoomaha amaan uga helay iska bada xadiidkii hadeer u dhow yahay sidan is ilaalin la is ilaaliyo abu hurayra radia allahu tacaala canhu oo xadiidkan wariyey ayaa waxaa la weydiiyey taqwa waxaa la yihi ma macna taqwa waxaan qur-aanka ya ayuha aladiina aamanuu taqu llah fataqu llaha ma wataquu wasmacuu waxaan leeyahay taqwada maxaa la yihi abu hurayra ninkii su-aasha weydiiyey buu su-aal ku celiyey wuxuu yihi waxaad ii sheegta haddaad socoto meel cidlo ah oon jid lahayn oo qorax iyo qaruurad iyo qodax leh seed u socotaa kii baa yihi atawaqaa wa ataxadar meeshaas dhibaatada badan markaan marayo indhahaan iska horumarinaya meeshaan dhawraya markaan qodax iyo qaruurad iyo wax qoonsimaada ka waayo oon israa lagaa mudi maayo baan cagta dhigaa meelaan isleeyahay waa lagaa mudaya cagteeda dhigay waa taagnaanaya haakada acrifuhaa fakun calayha saasaan taqu aqaanaa buli afkaana ha ka hadlin adimadaana waxa ka samaynin ilaa horta aad miisaan ka saarto waxaad ku hadlayso iyo waxaad samaynayso ma wax ku banaan baa mase kuma banaana kuma banaana banaanka ka mar waa ku banaan yahay same shaki baa kaa galay banaanka ka mar taqwada la sheegay sayd waa la weydiiyey radia allahu canhu ma macna taqwa markaasuu yihi taqwada waxaw alkhawfu min aljaliil walcamalu cala tanziil walqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyawmi raxiil ilaha jaliilka laga cabsoodo oo la tixgeliyo maskaxdiiyo maanka lagu hayo oo wuxuusan raalli ka in laga fogaado iyadaa maxaa xaqiijin kara waxaa taas xaqiijin kara alcamalu cala tanziil qur-aanka haddii lagu dhaqmo qur-aanka wixii rabbi uu rabo iyo wuxuusan rabin kuu kala sheegayo waalqanaacatu bilqaliil hungurisamo wixii rabbi kusoo geliyey oo la ogolaadoo lagu sabro oon la xaqa taagin dariishaha laga dhicin ama dadka aan la fiirfiirinin walisticdaadu liyawmi raxiim beriya saa dambe mar had dhima doonta lama oga adduunka waa la rogayaa haddii lagu yidhi adiga haddaad beri dhimatid adduun sii dhisan maxaa kaa gal idan aakhiro daa'iman waa abadan diyaar loo noqdo xadiidkan macnuhu tilmaamaya waa macnahaas waa in qofka muslimka uu is ilaaliyo luqmaan luqmaan alxakiim oo laga yaabay ayaa markii cilmigiisi iyo caqligiisi iyo taqwadiisa iyo murtidiisa laga yaabay su-aal la weydiiyey maa balaga bika maa nara waxaan aan qiim iyo wanaag arkayna maxaad ku gaartay wuxuu yihi waxaan ku gaaray saddex shay sidqul xadiid weligeyd been uma sheegin qofku markuu runsheeg yahay ilaahay ummaddaa raalli ka noqonayo waa lagu kalsoonaanayo sidqul xadiidi warkoo run loo sheego wa adaa ulamaana wax laigu aamine la ii dhiibayna hunguriga ma gelin weligay hadda inta amaana la dhigana qofkaa dadka ugu fiican uge waa iska biyo biyaysana waa igu baxdu kule ta saddexaad wa maa laa yacnini waxaan dan iigu jirin oon maslaxa aakhiriya maslaxa adduun midna iigu jirin wakti weliga isagama qaadin kolka marka waktigaaga aad dayacaysa cillo ku baabiinayso inuu waktiga cimrigaagi yahay maogta oo cimrigaagaba uu maalmi habeeniya bilo ka koobmo daqiiqadan ku martay inayn kugu soo laabanayn ma ogta shikoor inay daqiiqadii tahay ma ogta xun iyo damba waxaad ku duubtay beriyadoo wada ay keenaysa idan waxaanan ku anficinayn maslaxo akhriya maslaxo adduun midna ku jirin oo la iska ilaaliyo islaamnimadaada wanaaggeedii bay kamid tahay haddii aad taas noqon weydana islaamnimadaadu ma wanaagsana xasanulbisri baa yidhi qofkaan ilaahay inuu nocoos ka jeestay maxaa lagu garanayo min calaamati icraadi illahi tacaala can ilcabdi an yajcala shuglahu fima laa yacni haddaad aragtid addoon taagsaa iyo sursurana oon maslaxa aakhira ka shaqaynayn maslaxa adduunna ka shaqaynayn maanta oo dhan subma ilaah inu nacay yaad weydiinaysaa kan maxaa jira maalmihii waa dunyada ku lahaa ees noolaa kunfuraadiina waa ku socotaa habeenkiiyo maalinkiina waa dhaaf dhaafayin maslaxa aakhirana ma hayo maslaxa adduunna ma hayo marka uma dhina daliil kaloo lagu tuso uma dhina axadkan ilaah inuu nacay waxaad ku garanaysaa in hawshiisa ay tahay waxaan madlaxa akhriya madlaxa adduun midna aan ku jirin kolka abu daawuud markuu tirinayey sunanulislaam markuu tirinayay abu daawuud wuxuu yihi s afar xadiid oo midkaan miduu ka sheegay can abi hurayrata alxadiidu thani cashar xadiidka laba iyo tobnaad can abi hurayra xaggiisaa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala ilaa korhaye canhu abu hurayra xaggiisa qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkiisa wuxuu yidhi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa tacaala caleyhi rasuulka korkiisiiyo wa aalihi dadkii rumeeyey raacay wasalama nabadgelyo allaha ku badiya min xusni islaami lmari ruuxa islaamnimadiisa wanaagsanaanteeda waxaa kamid a taarkuhu ka tegidda uu ka tegay maa shay uu ka tegay aan laa yacniihi anfacay waxaan maslaxa akhriya maslaxo adduun midna ugu jirin ka tegidda uu ka tegay waxay kamid tahay islaamnimadiisa wanaaggeedii wey xadiisun xadiid weeye xasanun wanaagsano rawaahu waxaa wariyey atirmidi imaamu tirmidi baa wariyey iyo wakayruhu tirmidi kayrkiisa haakadaa sidaan haddeerna loogu akriyey ayay u wariyeen wallahu aclam